alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunة wrafaca biha can اlqulubi lakinah wالصlaaةu waالsalaamu عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih اladina jacalahm اllah amanaة lلnaasi wminah ama bعd fahada huwa اdars اlkhamis min alkitaab الثالث min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya whuwa nukbaة اlfikr fi musطalaxi ahli اlأthar lilimaam axmed bn caliy bn xajar alcasqalani raximah اllah waxaynu gaadhnay halkii shiikhu uu yihi wlmusnadu musnadku wixii su-aalaha casharkay ku dhex jiraan heegan baa ahaan doontaa insha allahu tacaala waayo wax badan bayqunihii baynu ku soo mar wlmusnadu musnadku marfuucu صaxaabiyin صaxaabi wixii uu kor yeelay wey yuu u kor yeelayaa nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam bisanadin sanad buu ku kor yeelayaa sanadkaasoo daahiruhu daahirkiisu alitisaalu uu yahay xidhiidh uu yahay halkan shiikhu wuxuu ka galay nooc loo yaqaana almusnad bayquuniyuhuna waa inoo sheegay muxuu yidhi wاlmusnad muttaصil اlisnaadi min raawiihi xata اlmuصطafى walam yabin waxaanu soo sheegnay musnad in laba shay laga helo midi muxuu ahaa itisaalu sanad sanadku inuu xidhiidho ka labaadna ila اnabiyi salى اllahu alayh wasalam lilmuصطafى ila lmuصطafى wakiil labadaa waa in la helaa almusnad almarfuucu da itisaali sida loo badan yahy qolana itisaal bay yidhaahdeen qolana marfuuc keliya yidhaahdeen halkan xaafidku wuxuu inoo soo kordhiyey halkii aynu ka nidhi wlmusnad lmuttasilu lisnaadi isnaadku inuu xidhiidho isnaadku hadduu xidhiidhi waayo oo uu kala go'o waxaa kala goynaya labaynu u qaybin dhow jeer baynu ku soo celcelin almunqaicaat calى nawcayn maxay kala ahaayeen ya inqiaac daahira iyo inqiaac khafia marka xaafidku halkan wuxuu inoogu sheegayaa musnad waxaa la yidhaahdaa waa ma اtasala sanaduhu ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam walow ظaahiran faqad daahirkaba mutasil ha ka noqdo wataa macnaheedu waa maxay haddii isnaadkii uu noqdo munqaic khafiya oo labay ahaayeen inqiaaca khafiga ah mid wuxuu ahaa almudallas alxadiid almudallas ka labaadna almursal اlkhafi labadaa inqiaacoodu waa khafi yacnii hore loo ogaan maayo sanadka marka daahirkiisa la eego muuqaalkiisa la eego waa muttasil laakiin markuu can isticmaalo ninkii mudalliska ahaa iyo tafaasiil badan oo la gelayo mudawalaadka ay ku gaari doontaan iyo mursalulkhafigii oo la ogaanayo labadaa nin inay isku xilli ahaayeen laakiin aanay kulmin baadhitaan badan bay u baahantay marka haddii la ogaado inuu mudallas yahay ama mursal khafiya yahay musnadkii ka bixi maayo mar hadduu daahirka mutasilka yahay oo munqaic aanu noqon mursal aanu noqon mucallaq aanu noqon mucdal aanu noqon intaasi waa daahirkii inta hadduu ka xidhiidho daahirka waxa weeye ka kale waxba yeeli maayo taana waxay u daliishanayaan kutubta axaadiidta isnaadinaysa kutubu sitaha iyo masaaniidda iyo kuwa la midka ah waxay musnad u isticmaalayeen ma اtasala ظaahiruhu iyagoo le waa musnad oo waa muttasil oo waa marfuuc ila nabiy salى اllahu alayh wasalam ayaa haddana baadhitaan dabadeed waxaa laga soo saarayay irsaal khafi ama tadliis iyo wixii la mida markaa isma diidayaan sidaa awgeed xaafidku eray uu isticmaalay daqiiq wey camalkii a'immada iyo kutubta siday u isticmaalayeen buu tixgelinaya wlmusnadu musnadku xadiidka musnadka la odhanaya marfuucu صaxaabiyin صaxaabi wixii uu kor yeelay wey maxaa baxay marfuucu taabiciyin maxaa la yidhaahdaa inuu taabicigu yidhaahdo qaala nabiyu sal اllahu alayh wasalam mursal baa la yidhahda bisanadin sanad ظaahiruhu sida ka muuqanaysa alitisaalu uu yahay fain qalla haddii uu yaraado cadaduhu ay cadad lisnaad isnaadkaas ama sanadkaas ama musnadkaas tirada nebiga lagu gaadhaya calayhi الsalaau wasalaam haddii ay yaraato fa faimaa an yantahiya kala qaadoo inuu ku dhammaado ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga xaggiisa oo tiradu inay yaraato waa ilaa nebiga laga xisaabinaya aw ama ilaa imaamin imaam buu ku dhammaanayaa tiradaa yari dii sifatin tilmaan u saaxiiba caliyatin sarraysa ka shucbata oo kale weyn wa amiiru lmuminiina fi lxadiid falwalu ka koowaad ee nabiga ku intihoonaya alculuwu lmulaq baa la yidhahda culuwigiisu waa sii daysan yahay waa fasaxayn yani nabiguu gaadhsiisaya calayhi salaau wasalaam waani ka labaad anisbiyu alculuwu nisbiyu baa la yidhaahda culuwigii nisbiga marka loo eego shiikh ama kitaab iyo wixii la mida halkan wuxuu ka gelayaa masalada loo yaqaano alcaali wاnnaazil horena waynuu soo marnay wa kullu maa qallat rijaaluhu cala wadiduhu daka aladii qad nazla halkaa waxaad ka ogaanaysaa xadiid marka caali lagu sheego ilowba ilow muqaabilkiisa waa in naazil la helaa caaliyan naasil goormuu soo baxaya wuxuu soo baxayaa hal xadiid markaynu laba sanad u helno sanadna tiradiisu yar tahay midna ay badan tahay markaasuu caali iyo naasil noqonaya laakiin hal sanad hadduu noqdo nebigaba ha u dhowaada calayhi salaatu wasalaam haddaan muqaabilkiisa la helin caaliya naasil isu noqon maaya caaliya naasil waxaa isu noqonaya hal xadiid oo laba sanad yeeshay midi ka kale uu ka kooban yahay ka kooban baa la odhanaya caali ka badanna naazil baa laodhanaya naazil ayaa la odhanaya culuwigu mar waa mulaq oo tiradii waxaa laga eegaya xagga nebiga calayhi salaau wasalaam waa kana waana ka asalka ah in nebiga loo dhowaado calayhi salaau wasalaam qurbun ila nabiy nebiga in loo dhowaado oo saynu sheegnay imaamu اlbukhaari wuxuu leeyahay sudaasiyaat wuxuu leeyahay khumaasiyaat wuxuu leeyahay rubaaciyaat wuxuu leeyahay ulaaiyaat qaar uu nebiga ugu tegayo lix iyo kuwo uu ugu tegayo nebiga calayhi الsalaau wasalaam saddex saddex keliya ugu tegaya nebiga calayhi الsalaau wasalaam shiikhiisa iyo taabiciga iyo saxaabiga nebiga iyo isaga saddex keliya udhexeeya waa kuwa ugu sarreeya wey nabigaa loo dhowaanaya calayhi salaatu wasalaam ka waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa culuwon muطlaq baa la yidhahdaa marka imaamu albukhaari hadduu saxiixiisa ku soo wariya hal xadiis sida in badan dhacdayo muslim iyo midna uu isla xadiidkii laftiisii sanad kalena uu saddex ugu tegay ka saddexdaa wuxuu noqonayaa culuwun mulaq culuwun mutlaq ka uu ugu tegayo shantana muxuu noqonay nusuulun mulaq buu noqonay nusuulun mutlaq buu noqonay nebigu ka fogaada calayhi salaatu wasalaam xadiidka caaliga ah iyo naasilka keebaa qiimo badan waa iska fahmaysaa caaligaa qiimo badan oo waxay yidhaahdeen waطalab اlculuwi sunnat waman yufadil الnuزuula canhu ma faطn طalb اlisnaad اlcaali sunaة can man slf bay yidhahdeen sanad caaliya in la doonaa waa sunnadii salafkii laga dhaxlay bal ibn اlmadini waxa uu leeyahy cagsiga annuzuulu shumun waxa weeye xadiidka naasilka ah waa balo waa shum waa laga orda xadiidka naasilka ah laakiin amarkaasi laysa alaa ilaaqihi arrinkaasi laysa calaa iطlaaqihi oo maalan labada sanad ee midna caaliga yahay midna uu naasilka yahay kii caaliga ahaa kii caaliga ahaa ee nabiga u dhowa calayhi الsalaau wasalaam ragga soo warinaya waa rag iska dhexdhexaada saduuq iyo iqatun iyo weeyi caaligana waxaa soo warinaya imaamu axmed bnu xambal maalik shucba a'imo waaweyn baa isugu tegey keebaa qiimo badnaanaya ya keebaa qiimo badan naasilka msexaaliga qawaacidda muxadisiinta waxaa qiimo badan dee sanadka markaynu ka hadlay waa caali laakiin si guud markay adiga kugu timaaddo waxaa qiimo badan kaa a'immadu ah ku jirto naasil ba ha noqdo hadduu doono ibnu salaax wuxuu yidhi iyo ibnu xibbaanba midna waxaa la odhanayaa waa culuwigii xadiiigaha la yaqaanay culuwun xaqiiqiyun wey waa tiradu yarta ka kalena waxaa la yidhaahdaa culuwun macnawi baa la yidhahda xagga macnuhu caali ka yah walibni xibbaana idaa daara sanad min caalimin yanzilu caalimkiibaa naazila aw caalin faqa wuxuu idhi hadday sidaa tahay fain taraa lilmatni falaclaamu markaad xagga matniga xadiiska ka eegto oo halka loo socdo aclaamta iyo ragga a'immada abaa ah la qaadanaya iyagaa mudan wain tara alisnaada faalcawaamu xagga sanadka marka si gaara loo eegana midina caali buu noqonayaa midina naazil lakiin marka la ysku soo duuduubo midna waa culuwun macnawiy midna waa culuwun ha xaqiiqi labadaba haddaad isla helayso waa khayr laakiin hadday kala baydhaan ay mid noqoto culuwiga macnawigaa sii culimmada qaar waxay yidhaahdeen caaligu wuxuu u fadli batay sanadka marka la taxo toddoba nin marka la istabadhiga ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ee matnigii la gaadho toddobadaa qof mid walba waxa suuragala inuu khaldamo caqlan aiqatu yukhti soo maa waxa weeye nin walba waxa suuragala ixtimaal ah inuu khaldamay baa dhici karta hadday shan noqdaan ixtimaalkii baa yaraanaya halkii toddoba khalad laga baqaya maxaa laga baqaya shan khalad baa laga baqaya taasaa keentay bay yidhaahdeen in caaligu qiimo bato qolo kalena dhinac kaley ka eeganoo waxay yidhaahdeen toddoba nin baadhitaankood iyo hawshood iyo shaqadood iyo kala hufidood iyo shan nin hawl badan toddoba iyo shan keebaa hawl badan oo mid walba la baaday toddobadaa hawl badan nabiguna wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam ajuruki calaa qadri tacabiki mar kastoo shaqadu badato shaqo diineedna ay tahay miyaanu ajarku badanay ajarkaa badanay waana qaacida fiqhiya waxaa weeye maa kaana akara ficlan kaana akara ajran qolana dhinacaasay ka egeen laakiin dhinacaa waxaa la yidhi ajarku waa baabul aakhire maanta waxaynu ka hadlaynaa xadiidka sugnaanshihiisa sugnaanshihiisana tiradu inay inoo yar tahay ayaa maanta inoo dara wa ajruhu cala allah ajarku waa mawduuc kale baabulxadiid ma khuseeyo ma khuseeyo marka waxaa qiimo badan caaliga mar walba qiimo badan hadduu saxiix noqdona ka sii qiimo badan shiikhuu wuxuu idhi waani ka labaad alculuw nisbiyu wey culuwu nisbigu nebiga la eegi maayo calayhi salaau wasalaam waxaa la eegayaa imaam macruufoo la yaqaano oo waxaa la odhanayaa shucba waa imaam laysla yaqaano amiiru lmuminiina fi lxadii shucba imisaad ugu tegaysa xadiikii inama alacmaalu biniyaat wuxuu odhanayaa shan kan kalena wuxuu odhanaya anigu toddobaan ugu tegay waa marka loo eego shucbo loo eego laakiin shucbo ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ma dhow yahay mise fog yahay laga hadli maayo laakiin ilaa shucba ama ilaa imaamu albukhaari ama ilaa muslim laga gaadhayo ayaa laba sanad oo gelaya bukhaari ama shucba ama maalik ama imaamu axmed ayaa labadii sanad midina wuxuu noqonayaa tiro badan midna mid yar buu noqonaya marka kii tiraha badnaa maxaa la odhanaya culuwun iska ilaaliya kii tiraha badnaa tirada badnaa maxaa la odhanaya waa nusuulun nisbiy buu noqonaya kii tirada yaraana nuuul culuwun nisbiyun buu noqonaya ay nisbatan ila dalika aliimaan marka kaasaa waxaa ka soo baxaya afar qaybood ama afar nooc baa ka soo baxaya shiikhu wuxuu ihi wa fiihi culuwu nisbiga waxaa ku sugan almuwaafaqatu nooca muwaafaqada la yidhaahdo wa hiya yadu alwusuulu waa in la gaadho ilaa shaykhi axadi almusanifiina raggii kutubta qoray mid ka mida ah, shiikhiisa in la gaadho min gayri ariiqihi wadadiisa iyadoo aan la maray kaa muwaafaqaa la yidhaahdaa waa maxay muwaafaqadu tusaale ahaan waxaynu hore u soo tusaalaynay xadiidkii muttafaqun calayhiga ahaa imaamu maalik muwaaa uu ku soo saarayey maalik can naafic can ibni cumar ida jaa axadukum اljumuca falyaktasil sanadkaa iska haya mar baynu ku tusaalaynayna aad buu isaga koobay waa maalik can naafic can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam ida jaءa axadukum اljumucata falyaktasil imaamu maalik muwadaa saasuu ku soo saaraya bukhaarina wuxuu ka warinayaa ardayga imaamu maalik cabdullaahi bnu yuusuf atinisi can maalik can naafic can ibni cumar can الnabiy salى اllahu alayh wasalam aynu bukhaari soo qaadano imaamu lbukhaari markuu ka warinaya cabdullaahi bnu yuusuf can maalik can naafic can ibni cumar nabiga msugu tegey imsuugu tegay nabiga waaba tirinayab intaasaan laabee aar buu ugu tegey afar buu ugu tegey imaamu lbayhaqi iyo bukhaari ka dambeeyey tusaale ahaan imaamu lbayhaqi oo bukhaari ka dambeeyey baa wuxuu haystaa laba sanad oo xadiidkani leeyahay idaa jaaa axadukum اljumuca falyaktasil sanad wuxuu sii barayaa imaamu lbukhaari imaamu lbukhaari markuu sii maro imaamu lbukhaari shiikhiisu muxuu ah cabdullaahi ibnu yuusuf buu aha soo ma cabdullaahi ibnu yuusuf buu ah hadduu imaamu lbukhaari sii maro cabdullaahi bnu yuusuf lix buu ugu tegaya lix ayuu ugu tegaya hadduu bukhaari ka baydho oo shiikh kale oo cabdullaahi bnu yuusuf wax ka wariyey oo aan bukhaari ahayn uu sanadkaa ka qaato oo shiikhaa uu maro bukhaarina uu ka baydho bukhaari wuxuu ka warinayaa oo sii maraya saaxiibkii oo cabdulaahi yuusuf kala wariyey markuu bukhaari ka baydhana shan buu ugu tegaya cabdulaahi ibnu yuusuf soolama socotaan hadduu bukhaari maro oo sanadkiisa markuu taxo uu yidhaahdo can muxamed ibni ismaaciil albukhaari can cabdulaahi ibni yuusuf can maalik can naafic can ibni cumar idaa jaa hadduu sidaa maro lix buu ku tegaya shiikha bukhaari lix buu ugu tegaya hadduu ka baydhana cabdullaahi ibnu yuusuf muxuu ugu tegaya han buu ugu tegaya keeba caaliya ka hantaa caaliya kaa waxaa la yidhaahdaa muwaafaqa baa la yidhahda muwaafaqa waayo wuxuu waafaqay oo uu ku soo dhacay shaykhu lbukhaari bukhaari shiikhiisii ayuu ku soo dhacay marka marka laga eego ilaa shaykhi lbukhaari shiikhii bukhaari markuu ka bayday ee uu shiikhii bukhaari soo gaadhay ee sanadkiisu caali noqday muwaafaqaa la yidhaha sanadka uu bukhaari sii marayana maxaa loodhanaya odhanaya magaciisu muxuu noqonaya kanuu ka bayday waxaa la muwaafaqa laakiin waa caali soo maa waa culuwu nisbiya ilaa culuwu nisbigii baynu ku jirnaa ka uu bukhaari marayna wuxuu noqonayaa nuzuulun nisbi buu noqonaya taa haylaawina culuwiga unbaa magacan leh marka kan kalena waa nuzuul buu noqonaya nuzuul ayuu noqonaya kaa waxaa la yidhaahdaa muwaafaqa an yasila ilaa shaykhi اlbukhaari maala shiikhii bukhaari buu gaadhay waddadii bukhaari wadda aan ahayn buu ku gaadhay hadduu bukhaari mari lahaa tiradii uu ku gaari lahaa tiro ka yar buu ku gaadhay muwaafaqaa la nooca labaad waxaa la yidhi walbadalu badalku wa huwa isagu alwusuulu waa inuu gaadho ilaa shaykhi shaykhihi shiikhiisa shiikhii kadaalika sidaasoo kale isla sanadkii hadda aynu haynay imaamu lbukhaari shiikhiisu wuxuu ahaa cabdulaahi ibnu yuusuf shiikhiisa kalena muxuaha kasii dambeeya cabdulahi ibnu yuusuf imaamu maalik buu ahaa bayhaqi baa wuxuu haystaa laba sanad mid wuxuu ku gelayaa oo sii marayaa imaamu lbukhaari kaa imaamu lbukhaari maraya imaamu maalik wuxuu ugu tegayaa toddoba ayuu ugu tegaya wuxuu haystaa sanad kale oo bukhaarina uu ka baydhayo shiikhiisana uu ka baydhayo oo cabdulaahi bni yuusuf raggii ay ka wada wariyeen imaamu maalik ayuu ku soo dhacaya ka warinaya dabeedna imaam maalik buu u gudbaya bukhaari wuxuu ka waafaqay shiikhiisa maaha shiikha ka dambeeya kaana waxaa la yidhaahdaa badel baa la yidhahda marka isnaadka bayhaqiya aan bukhaariya shiikhiisa marayn bedel baa la yidhaahda waana culuwun nisbi cagsigiisa ka bukhaari marayana ee bayhaqi uu gaadhsiinayo bukhaari iyo cabdullahi bn yusuf maalik kaana waxaa la yidhaahdaa nuuulun nisbi baa la yidhahda nuzuulun nisbi labadaasi waxay ku saabsan yihiin waxaa weeye imaamka shucbo kale ama ninka kitaab kale shiikhiisa haddaad ku soo dhacdana waa muwaafaqo shiikhiisa shiikha ka dambeeya haddaad ku soo dhacdana waxaa la yidhaahdaa badel baa la yidhaahdaa bedel baa la yidhahdaa waxaa inoogu xiga laba kale walmusaawaatu musaawaatku labadana way ka sahlan yihin wahiya yadu istiwaau cadadi lisnaadi isnaadka tiradiisu inay sinnaato weey min araawi raawiga marka laga bilaabo waa bayhaqi oo kale baynu ku tusaalaynay ilaa aakhirihi ilaa isnaadka dhammaadkiisa laga gaadhay saxaabi maca isnaadi axadi almusanifiin kuwa kutubta qoray mid ka mida isnaadkiisana ay isleekaadaan marka laga eegayo xagga nebiga calayhi salaau wasalaam kaana waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa musaawaat baa la yidhaahdaa tusaale ahaan xadiidkii hadda aynu haynay bukhaari qaala xadaana cabdullaahi bnu yuusuf wada dhammaystira qaala xadaana maalik can naafic can ibni cumar can الnabiy salى اllahu alayh wasalam waa afar weeye waxaa inoo imanaya imaamu lbayhaqi oo ka dambeeyey bukhaari imaamu lbayhaqi sanadkiisu sida badan waa sideed iyo sagaaliyo toban waayo saddex boqol iyo sideed iyo konton buu dhintay bukhaarina wuxuu dhintay laba boqol iyo lix iyo konton imsaa u dhexeeya saddex boqol iyo lix iyo konton sideed iyo konton iyo laba boqol iyo lix iyo konton waa boqol iyo laba sano boqol iyo laba sano wey markaa boqol iyo labadaa sano waxay keenaysaa fari weyn bay keenaysa farqi weyn bay keenaysa marka haddii ay dhacdaba way adag tahay inuu bayhaqi xadiid wariyo oo uu idhaahdo aniga iyo nebiga calayhi salaau wasalaam waxaa noo dhexeeya afar waliba tusaalaha waxaa ku sii fiican kuwa ugu badan bukhaari bukhaari baa sanadkiisu wuxuu yahay toddoba isaga iyo nabiga toddoba udhexeeya dabeedna bayhaqi oo inta badan sideed iyo sagaal iyo toban iyo koob iyo toban nebiga ugu taga ayaa wuxuu helayaa xadiidkii bukhaari uu toddobada ugu tegay saxaabiga ama nabiga uu ku gaadhay calayhi salaatu wasalaam isla xadiidkaasuu sanad kale u helay oo aan shaqo ku lahayn shiikhiisa iyo shiikhu shiikhiisa iyo cidnaan ku soo dhacay ka madax bannaan waxaa laysu buntirsanayaa bayhaqi wuxuu leeyahay xadiidka anigu nebiga waxaan ku gaadhay toddoba bukhaarina misuu ku gaadhay toddoba way isleekaadeen soo maa musaawaat baa la yidhahda ninkii kitaabka iska lahaa ama imaamkii weynaa ee macruufka ahaa ee sanadku ku wareegayey baa nin ka dembeeye odhanayaa hebel baanu xadiidkaas isku sanad ka noqon oo intuu nebiga ku taga in laeg baan aniguna ku tegey kaana maxaa la yidhaahdaa almusaawaatu baa la yidhahdaa aynu naska dib ugu celin wahiya musaawaatku istiwaau cadadi lisnaadi isnaadka tiradiisu inay sidnaato weey min araawi marka laga bilaabo waa bayhaqi baynu ku tusaalayn ilaa aakhirihi dhammaadka sanadka laga gaadhay maca isnaadi axadi almusanifiin kuwa kutubta qoray mid la mida ayuu waxa weeye gaadhay oo la sinaaday halkaa ka sii wada khaiib albaqhdaadi ayaa waxa weeye xadiid sanad u taxay wuxuu ku soo dhacay matni sanadkaasaa waxaynu hellay imaamu nasaa'i oo isla tiradaa ku tegaya nabiga ugu tegaya calayhi salaau wasalaam khaiibna wuxuu ugu tegay toban nasaaina koob iyo toban buu ugu tegey toban buu ugu tegey toban iyo toban bay ugu tageen nasaa'i kutubu sitaha waa ninkii ugu dambeeyey wey saddex boqol iyo saddex boqol iyo saddex buu dhintay asxaabu alkutub asita isagaa ugu dambeeyey marka asaaniiddiisu way ka yar hoosaysaa way ka hoosaysaa hadday sinnaadaan ninkii kitaabka lahaa iyo ninkii bannaanka ka joogay hal xadiid tiradii ay nebiga ku gaadhayeen ay sinaato kaana waxaa la yidhaahdaa waa culuwu nisbi oo ka sii ah almusaawaah nooca loo yaqaan isla kaa laftiisa ayaa waxaa sinaaday shiikhii kitaabka lahaa ardaygii ka warinayay iyo ninkan kale ayaa sinaaday tusaale ahaan imaamu albukhaari waxaa ka warinaya ninka la yidhaahda moxamed ibnu yuusuf alfirabri waa ragga bukhaariga ka wariye wey saxiixulbukhaariga warinay ugu caansan marka muxamed bnu yuusuf qaala xadaana albukhaari can cabdillaahi bni yuusuf can maalik can naafic can ibni cumar imaamu lbayhaqi baa sanad kale xadiidkii u sheegay dabeedna waxaa isleekaaday imaamu lbayhaqi iyo muxamed bnu yuusuf oo ah ardaygii bukhaari ayaa sinaaday muxamed ibnu yuusufna wuxuu ugu tegey an bayhaqina wuxuu ugu tegey han buu ugu tegey ninkii kitaabka lahaa uu ka hooseeyaa la soco ardaygiisi buu la simeeyey kaana waxaa la yidhaahdaa musaafaxaa la yidhahda musaafaxaa la yidhahda musaafaxa maxaa loogu bixiyey bayhaqi markuu la sinaaday ardaygii bukhaari kaannamaa inay iskulad noqdeen oo labaduba ardaydii bukhaari ay yihiin mar hadduu ardaygii bukhaari oo kala noqdayna waxaa laga soo qaaday inuu bukhaari qacan qaaday mar hadduu dee ardaygiisii la sinaaday waxay ka dhigan tahay inuu arday u noqday ardayguma ah waa taa aynu sheegayna boqol iyo laba sanaa udhexeeya wakhti badan baa udhexeeya laakiin waxaa laga soo qaadayaa inuu arday u noqday kadibna qacan qaaday ilaa ardayga shiikhiis way soo gaarhayaan sooma wayse soo gaarhayan o isqacan kaana musaafaxa la yidhahda wاlmusaafaxatu musaafaxadu wa hiya yadu alstiwaau wasinaan maca tilmiidi dalika almusanifi kaa kitaabka qoray ardaygiisa inaad la sinaato oo isaguna nebiga uu toban ugu tago adiguna tobanaad ugu tagto kaasaa waxaa la yidhaahdaa musaafaxa mawduucan iyo tafaasiishan iyo magacyadan badan wax ay saamayn ku leedahay xadiidka saxiixnimadiisa iyo daciifnimadiisa ma jirto ujeeddada cilmiga loo dhigtaa waa maxay waalmaqsuudu an yucrafa almaqbuulu waalmarduudu ujeeddada ugu weynaynu u socnaa waa maxay xadiidku ma saxiixba mise waa daciif war nebiga ma ka suganya mise kama sugna ujeeddada markaynu eegno shucbaan xaggan kaga imi xaggan kaga imi waxbay soo kordhinaysa waxba soo kordhin mayso marka waa cilmigan mulaxdiisa iyo macaanayntiisa raashinku dee xawaashayn buu isaga baahan yahay soo maa shaah bilaa xawaash haddii lagu siiyo mid xawaash la isku mid maa marka waa xawaashayn baa la yidhaahdaa waa mulaxulcilmi waa xawaashihii wey macaanayntiisii wey marka hadduu adkaado horaad uga soconaysa naam laakiin ma adkaan filay waayo wayuqaabilu alculuwa culuwiga waxa ka hor imanayo lid ku ah biaqsaamihi qaybihiisa marka la eego annuzuulu nuzuulkii oo nisbiga imsaynu ka dhigna afar baynu ka dhigna culuwiguna waa mid waa mid culuwiya culuwu mulaq ila اnabiy salى اllahu alayh wasalam iyo culuwu nisbiy oo noqday muwaafaqa iyo badel iyo musaawaad iyo musaafax total waa imisa waa shan wey shanta mid walba waxa lid ku ah mid kastoo caaliya lidkiisoo naazila waa in la helaa haddii kale culuw iyo nusuul meesha ma yaalo culuw iyo nusuul wuxuu imanayaa laba sanad oo hal matni wada ah midna tiradiisu badan tahay midna ay yartahay ama xaggii nebiga ha noqoto ama kitaab ha noqoto ama shiikh ha noqoto marka culuwu nisbi waa afar nusuulu nisbina waa afar weeye culuwun mulaqna waa mid nusuulun mulaqna waa cagsigiis waa cagsigiisa marka total maxay isku noqonaya culuwi iyo iyo nusuul isuge ya imisa dee ku adima si fiican ugu adima waa toban wey han han loo geeyey han han loo geeyey intaas waa mafhuum baan filaya waayo haddana aad ugu celceliyey waxyaaba qaar marka aad lagu celceliyey fahamkuu dhiba waxa laga yaabaa celcelintaa badan dadka qaar inay tashwiishisay dib baad cajaladda ugu celin doontaan insha allahu tacaala oo ka soconayna fain tashaaraka araawi haddii ay wadaagaan raawiga iyo waman rawaa canhu ciddii uu ka wariyey fi sinni xagga da'da iyo walluqiyi xagga kulanka culimmada iyo qaadashadiisa yanii kaasina waa sanadka fa huwa isagu alaqraanu baa la yidhaahdaa wain rawaa hadduu wariyo kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ahay can ilaakhari ka kalena falmudabbaju baa la yidhahdaa halkana laba nooc buu ku tilmaamaya mid waxaa la yidhaahdaa riwaayat alaqraan baa la yidhaahdaa dadkii isku midka ahaa isku mustawaha ahaa waxa weeye luqaddan casriga galaas mit baa la yidhahda isku galaas baanu ahayn isku lad baanu ahayn sekadariga mar baanu wada dhiganaynay jaamacadda mar inta badan waa dad isudadooda isku dhowdhowda soo saa maa mid mid dusha kaga soo dhaca waa jira xadiikuna saasun baa haalib ku ahaa dadun iskullada baa wax wada bilaabaya haaliban laakiin nin weynaan wax ku dhiganayaana waa dhici kartaa inay timaado marka culimmadu waxay idhaahdeen labadii waxaa weeye isku sanadka ahaa bimacnaa culimo wax ka wada qaadanayay mar hadday mar wax wada bilaabeen oo isku culimo wax ka qaateenna sida haalibkaa ah waa isku da culimmadu waa haalib bay idhaaheen sida haalibka waana sidan da hadda aynu naqaano inta jaamacaddu waa isku dhowdhowda isku lodka wa haakada dadka noocaasa aqraan baa la yidhahda waxaa kitaab ka alifay shiikha la yidhaahdo abushaykh alasbahaani baa kitaab qoray riwaayat alaqraani bacduhum can bacd aqraantu inay wax kala wariso <clears throat> maxay culimmadu u danaynayaan waxay u danaynayaan waxaa laga yaabaa labadaa ninee iskollodka ah in asaaniid kale iyo meelo kale ardaydii iyaga ka hoosaysay ay labadooda wax ka wada wariyaan oo tusaale ahaan la yidhaahdo xadaanaa fulaanu wa fulaan ila waa isku lod ardaybaa wax ka wada qaadanaya iyaguna culimay wax ka wada qaadanaya markay kala wariyaan ee midi uu yidhaahdo fulaan can fulaan maxaa loo malaynaya ibdaalu can bilwaaw waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo waar labada nin waa labadii nine iskullodka ahaa iyo wowdu u dhaxaysay cantani maanta meesha waa ku khalad marka si aad u ogaato iyagoo iskullada inay wax kala wariyeen oo aad iska hubiso ayay si gaara culimmadu u daneeyeen si gaara loo daneeyey aqraanta waxaa ka mid a ah haddaynu soo dhowayno saxaabadu waa wada aqraan haba kala da' weynaadaan laakiin shiikoodu waayo iyo wax ka qaadanayay nebiga calayhi salaau wasalaam nebigay ka wada qaadanayay meel bay ku wada biyoshubanayay da'doodu hadday doontaha kala weynaato oo ibnu cabbaas iyo da abibakar shaqayskuma lahayn wa haakada marka haddii saxaabi saxaabi ka wariya maxaa lo waa riwaayat alaqraan riwaayat alaqraan baa lo sidaa awgeed waxay yidhaahdeen waxa ugu badan ee la helay waa han صaxaabiyo kala warinay aaabi an aaabi an aaabi an aaabi an aaabi inta ugu badan ee la helay waa han صaxaabi afarna waa jirtaa saddex labaduna waa badanta kutubu ayaa ku badanta laba saxaabiyo kala warinaya way badan tahay tusaalayaasha waxaa ka mida ah saxaabada kale warinaya aad bay u badan tahay oo cumar bnu اlkhaaab cabdilaahi baa ka wariyey aabbihii caaisha radia allahu tacaala canha aabbaheed bay ka warisay cabaadiladu waa kala wariyeen tusaalayaashoodu waa badan yihin ka aqraan baa la yidhahdaa nooca labaad waxaa la yidhaahdaa almudabaj kaana bayquuniyaha inoo soo sheegay muxuu yidhi wmaa rawaa kullu qariinin can akhiih muxuu yidhi facrifuu xaqan mudabbajun facrifuu xaqan wantakhi mudabbaj baa la yidhi qariinkii baa ka warinaya kiisii isaguna waa ka warinaya way kala warinayaan mudabbaj baa la yidhaha markay kala wariyaan isagana waxaa kitaab ka qoray alimaam daara qutni kitaab la yidhaahdo almudabaj ayuu ka qoray maxaa mudabaj loogu bixiyey waxaa laga keenay min dibaajatay alwajhi labada dhaban baa laga keenay labada dhaban siday u siman yihiin ayay labada ninna u siman yihiin iyagoo isku mustawa ah buu mid waliba ka kale xadiidka ka wariyey cumar bnu اlkhaaab wuxuu ka wariyey abi bakr abi bakr laftiisuna wuxuu ka wariyey cumar bnu اlkhaaab imaamu maalik waxay iskullad yihiin awsaaci awsaaci baa wuxuu ka wariyey imaamu maalik imaamu maaligna awsaaci buu ka wariyey kaa waxaa la yidhaahdaa mudabbaj baa la yidhaahdaa kii horuu ka xeeldheri wain rawaa hadduu ka wariyo canman duunahu ciddii ka hoosaysay falakaabiru waa kuwii waaweynaa oo can ilasaagiri kuwii yaryara ka warinay wa minhu waxaa ka mida ah. alakaabir can ilasaaqir waxaa ka mida ah. alaabaa'u aabbayaashii oo canilabnaa'i inamadii ka warinaya ay dhaleen wa fii cagsihi lidkiisana oo asaakhirtii ayaa waxay ka warinayaan akaabirtii karatun badnaanshaa ku sugan waayo waa sida badan inuu kii dabaqadiisu hoosaysay shiikhiisa wax ka wariyo inanku aabbihii ka wariyo waa sida asalkaa waa sidaa asalkaa wa minhu waxaa ka mida man rawaa mid ka wariya can abiihi aabbihi can jaddihi awowi marka halkaa qaybaa ka soo baxaya halka uu yidhi fi sinni wاlluqiyi wاlmiqdaarina way jirta dhowr qaybood baa ka soo baxaya labadii wax kala wariyey markaynu isu eegnay ardaygii hadda xadiidka warinayay baa wuxuu ka weyn yahay da ahaan isnaad ahaanna cilmiga uga soo horreeyey shiikhiisa tusaale ahaan yaxya bnu saciid alansaari waa ninkii xadii inama alacmaalu biاnniyaat waxa weeye la keliyoobay laakiin xaggiisa markii dambe uu ka faafay yaxya bnu saciid alansaari can muxamed ibni ibraahim ataymi can calqama ibni waqaas allayfi nin weyn buu ahaa yaxya bnu saciid alansaari ayaa waxa uu xadiid ka warinaya imaamu maalik yaxya bnu saciid alansaari imaamu maalik waana ka wen yahay xadiidkana waa uga horreeyey xadiikana waa uga horreeyey marka waa alakaabir can اlasaagir imaam maali waa laga wey da ahaan iyo sanad ahaanba waa laga wey kaasi waa nooc wey waxaa jira isagu fi اlmiqdaar wuxuu uga wen yahay xagga miqdaarka iyo qadarka iyo miisaanka cilmiyeed ayay ku kala wenyihin oo tusaale ahaan imaamu maalik iyo cabdullaahi bnu dinaar cabdullahi bnu dinaar waa nin iqa lagu kalsoon yahay laakiin imaamu maalik markuu ka warinayo sanadkoodu haba isku dhowaado imaamu maalik booska uu joogo madhab inuu hogaaminayo amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid waصaxaxu istiغnaaءa di shuhrati can taskiyatin kamaaliki najmi sunan waxaa lagu tilmaamaa ragga aan u baahnayn in la yidhaahdo waa iqo uu ka wey uma baahna in la waa iqa iyo waa fulaan iyo tilmaan uma baahna marka markuu ka wariyo cabdulaahi ibnu dinaar oo la baadhayo isba waa iqo laakiin imaam maalik uma dhigmo imaam maalik baa ka qadar weyn baa la leeyahy oo ka miisaan weyn marka iyaduna waxay noqonaysaa riwaayat alakaabir can اlasaabir nooca saddexaad inuu labadaba uga wen yahay da'dii sanadkii karaamadii iyo sharaftii iyo miisaankii intaba uu ka weyn tusaaluhu waa maxay saxaabi baa wuxuu ka warinayaa taabici taabici buu ka warinaya marka waxaa la odhanayaa waa riwaayat alakaabir can اlasaabir saxaabi baa wuxuu ka warinayaa taabici sanad ahaan waa saxaabi oo waa ka horeeya waa saxaabi saxaabiyo taabicina keebaa sharaf badan oo qadar weyn dee saxaabigaa qadar weyn labadaba in uga weynaadana iyaduna waa suuragal weyn cilmigan culimmadu waxay u danaynayaan sababo badan awgood kow horta waxaa lagu tusayaa qaacidadii ahayd qofku cilmiga ku soo bixi maayo laa yanbulu arajulu fi lcilmi xataa ya'khuda miman fowqahu waa shiikhiisa wamiman huwa milahu wa miman huwa duunahu qofku cilmiga ku soo bixi maayo haddaanu ka qaadan nin ka hooseeya oo ardaygiisoo kale ah iyo mid la mida iyo mid ka sarreeya intaba waa inuu ka faa'idaysta intaba waa inuu ka faa'idaysta taas meesha waa ku jirta mar labaad marka ninku uu yidhaahdo xaddaanaa fulaan soo shiikhiisii noqon maayo waa shiikhiisi marka maxaa soo degdegaya markuu ninku idhaahdo fulaan can fulaan ka dambe inuu shiikhiisi yahay kan kale ka weyn yahay ka cilmi badan yahay ka karaamo badan yahay soosaas soo degdegi mayso saasaa soo degdegaysa marka taana waa lagu saxaya waxaa lagu leeyahay hadda la soco labada waxa weyn oo culus ardayga mise shiikha ardayga ila cagsigii baynu ka hadlay arda iyo shiikh shiikha inta badan miisaan marka cilmigan marka la danaynayo waxaa la leeyahay waar la soco hadda ardaygaa culus ardaygu iyo kuu dhuuman shiikhaba isagaa ka weyn waa riwaayat alakaabir can alasaaqir sidaasay u sheegayeen waxaa kaloo la danaynayaa qofku inaanu odhan waar isnaadku waa isdabagedi isnaadku waa maqluub oo sidii la yaqaanay maaha oo waxaa la yaqaanay hebel inuu hebel ka wariyo oo hebel uu shiikh yahay haddana cagsi baa laga dhigo kii shiikha ahaan jiray baa wuxuu noqday arday ardaygiina shiikh buu isu bedelay markaa sanadkii baa isdabagediyey qalbi baa ku dhacay ee baalka aynu toosinno ka joog baa la odhanaya waa riwaayat alakaabir can اlasaaqir an laa yudanna alqalbu fi اlisnaad sanadku inuu istabagediye si aan loo malayn iyadana waa loo danaynaya shiikhuu wuxuu uhi waxaa ka mida kii weynaa inuu kii yaraa ka wariyo aabbihiibaa wuxuu ka warinayaa maxay wiilkiisi uu dhalay asalkuna muxuu ah inuu inanku aabbe ka wariyo sidaasaa asala cumar bnu khadaab baa wuxuu ka warinayaa wiilkiisii cabdulaahi bnu cumar ayuu ka warinaya khaiibu lbaqhdaadi baa kitaab ka qoray riwaayat alasaaghir can alakaabir culimo kalena waxay ka qoreen riwaayat alabnaa riwaayat alaabaa can alabnaa aabbayaashu waxay ka wariyeen ubadkooda waxay ka wariyeen kaasina waa badany waxaa ka mida kaas alaaabaa can alabnaa wuxuu gudagelayaa alakaabir can alasaaqir inan iyo aabbihii dekeba weyn sida haalibka hadda aabbaha weyn oo sabab u ahaa aabbaha weyn sida haalibkaa marka aabbo hadduu inankiisa ka wariya waxaa la odhanaya waa riwaayat alakaabir oo aabbihiiya can alasaaqir si gaara loo daraynay cagsigiisu waa riwaayat alabnaa can اlaabaa waa asalkii kaasi waa riwaayaة alasaakir can alakaabir waa sidii asalku ahaa wey hal nooc baa si gaara loo sheegay oo loo daneeyey waa marka inanku aabbihii uu ka warinayo aabbahaasina uu ka sii warinayo aabbihii waa waxa loo yaqaano can abiihi can jaddihi inan baa wuxuu odhanayaa can abi can jaddihi marka si gaara kaa loo daneeya waxay yidhahdeen muxadisiintu alxadiiu bacduhu cawaalin wa bacduhu macaalin wa ina xadiiثa arajuli can abiihi can jaddihi min almacaali xadiidka qayb ka midi waa caali waa kaynu soo dhiganayn caali wey culuwi wey qayb kalena waa maaali maaali wasiir somaydaan maqo maaali yani waa sharaf wey sharaftana waxaa ka mida ninku inuu yidhaahdo can abiihi can jaddihi xadiidkan waxaa ka warinayaa aabbahay aabbahayna wuxuu ka sii warinayaa aabbihi camru bnu shucayb can abiihi can jaddihi sunanta aad buu ugu badan yahi waxaa la mida bahz bnu xakiim can abiihi can jaddihi aad baa loo daneeya waxaa la mida can caaishata can ummiha baa iyaduna la mida inantii inay tidhaahdo hooyaa ka warinay iyaduna waa la mid ama can jaddatihaana ugu dar laakiin iyagu ma badno sida badan waay marka la yidhaahdo sanadkii camru bnu shucayb can abiihi can jaddihi halkaa u fiirsada بن bnu shucayb baa la yidhi can abiihi aabbihi aabbihi waa kee camru bnu shucayb waa shucayb can jaddihi baa laga dabageeyey can jaddihi ma wuxuu u noqonayaa shucayb oo aabbihiiya oo aabbaha awowgii weeye mise inaan kuu noqonayaayo waa awowgiisii tooska ah labadaba uu ixtimaalay labada nuskhe ugu waaweyn ee culimmaduna aadka uga hadlaan nuskhatu bahz ibni xakiim can jaddi iyo nuskhada camr ibni shucayb can abiihi can jaddi way kala duwan yihin camr ibnu shucayb waxaa la yidhaahdaa camr ibni shucayb bni muxamed bni cabdillaah waa saxaabigii ibni camr waa saxaabi labaad ibni alcaas marka camr waa inankii waa ardaygii ibni shucayb waa aabbihii muxamed waa awowgii cabdilaahi bni camr ibn alcaas waa awowgii labaad waa awowgii labaad wey marka aad waxaa u badan kutub sunan ugu badan welibana axaadiis badanoo muctamada baabkeeda camru bnu shucayb can abiihi can jaddi marka haddii la yidhaahdo waxaynu u celinaynaa camr oo la yidhaahdo camru bnu shucayb can abiihi oo shucayba can jaddihi camar awowgii oo ah muxamed can inabiyi sala allahu alayh wasalam mursal buu noqonaya waayo muxamed waa taabici nabiga ma soo gaadhin saxaabigii baa meesha ka maqan marka camarna sanadkiisu sida waa saxiix iyo waa xasan baa laysku haya mursal ma ah marka waxaa loo celinayaa can jaddihi jaddu shucayb baa loo celinaya maxamed waa laga boodaya marka camru bnu shucayb can abiihi waa shucayb can jaddihi waayo cabdilaahi bni camr bn caas shucaybna awowgiibuu ka warinaya aabbihii waxba ka warin maayo soo lama socotaan kaasi waa sidaas camr bnu shucayb can abiihi can jaddi ka labaad isagu waa ka duway bahz ibni xakiim ibni mucaawiya ibni xaydat alqushayri marka xadiidka bahzi baa soo warinaya bahz aabbihii waa xakiim awowgiina waa mucaawiya kan la khilaafsana ninka xadiidka warinaya waa mucaawiya marka bahz can abiihi aabbihii waa xakiim bahz ibni xakiim ibni mucaawiya can abiihi waa xakiim can jaddihiina waa bahz awowgii xakiimna aabbihii weeye waa awowgii koowaad can jadihi marka ka horuu noqonay waa xakiim mucaawiya ibni xayda isagu saasuu ku toosay saasaa loo danaynaya shiikhu wuxuu hi waa in ishtaraka hadday wadaagaan inaani laba can shaykhin shaykh bay wax ka wada wariyeen wa taqadama waxaa hormaray mowtu axadihimaa mid geeridii fa huwa waxaa la yidhaahdaa assaabiqu kii horeeyey iyo wallaaxiqu kii ka daba tegey tanina waa masaaisha aynu sheegayna xoogaa fukaahadsiga ahaa wey wax nuxura maaha aada u muhiima waxay ku saabsan tahay laba arday baa shiikh wax ka wada warinay laba arday baa shiikh wax ka wada warinay labadaa arday midi waxa weeye riwaayat akaabir can اlasaair wey riwaayat lakaabir can اlasaakir nin baa wuxuu ka wariyay isagoo gaboobay isagoo gaboobay baa wuxuu ka wariyey ardaygiisii oo labaatan jira ah oo dhallinyaro ah oo isaga ardaygiisa ah ayuu xadiid ka wariyey ardaygaasi xadiidkaa muxuu ugu noqday shiikh buu ugu noqday marka ardayda ninkaa yar ardaydiisa marka la tirinayo shiikiisu hadduu wax ka wariyo ma lagu soo daray waa lagu soo daray laakiin waa la caddaynay ninkii dhallinyarada ahaa ee shiikhiisu wax ka wariyey shiikhii markuu ka wariyey laa walba sagaashan jir bu isna waa labaatan jir shiikhii waa dhintay aakharalcumar buu joogaa uun socda shiikhii laakiin dee innaga arday buu inoo xisaabsanyi ardaygiisii shiikhiisiina uu hadda wax ka wariyey waa ninkan dhallinyarada ah ninkii dhallinyarada ahaabaa siduu xadiidka u waday baa isaguna weynaaday markuu sagaashan maraya isaguna oo shiikhiisii musuu sii mootayi dee labaatan buu ahaa markaa toddobaatan buu sii mootaya shiikhiisu ayuu nin dhalinyaro ah intaanuu dhiman oo labaatan jira buu isaguna xadiis u siiyey oo axaadiis ka wariyey oo uu shiikhu noqday marka kii hore iyo kan dambe shiikh bay wax ka wada qaateen sooma shiikh wax ka wada qaatay waxaana u dhaxaynaya muddo intee leh ardaygii waxaad ka soo qaadaa labaatan jir buu ah shiikhii markaa wuxuu mootaya imisa toddobaatan soomaa ardaygii labaatan jir buu ahaa isagana waxaad ugu dartaa toddobaatan kale maxay isku noqonaya ardaygaa dambe iyo ardaygii hore ee shiikhaa ka wada qaatay imse sanaa udhexeeya waa ka dhacdeen waa boqol iyo afartan odayaasha axsaabta haye waa boqol iyo afartan labadii hore toddobaatankii u udhaxeeyey iyo labadan dambe toddobaatan ka udhexeeya boqol iyo afartan sanaa udhexeeya sidaa awgeed si aan loo malayn sanadka inay wax ka maqan yihiin oo wax ka dhiman yihiin ama aan loo malayn sanadka inay wax dheeraad ku yihiin marka labada arday shiikhoodaa loo eego ayaa waxa weeye loo danaynaya kitaab baana laga alifay asaabiq wallaaxiq la yidhaahdo khaiib albaqhdaadi uu leeyahay waana mabuuc weeye culimmadu waxay yidhaahdeen tirada ugu badan aanu hayno markii la baadhay inagu hadda boqol iyo waxaynu ka dhignay mise boqol iyo afartan soo waxaa la helay baa la yidhi boqol iyo konton sano laba nin ay u dhaxayso oo shiikha la yidhaahdaa alxaafi asilafi muxadiiintii waaweynaa ka mida alxaafi asilafi ayaa waxa wax ka wariyey abu cali albardaani oo culimmadiisa ah baa arday u noqday alkaa la socda abu cali bardaani abu cali bardaani wuxuu dhintay innagu hadda shiikhii isku xidhay labada nin dhimashadiisa ma danaynay waayo waxaynu u soconnaa labada arday muddada u dhaxaysaynu u soconnaa marka abu cali bardaani wuxuu dhintay shan boqol oo buura ah wuxuuna wax ka wariyey alxaafid asilafi abu cali bardaani alxaafid asilafi muddo badan buu noolaa ninkii ugu dambeeye wax ka wariyey wuxuu ahaa wiilkii inantiisu dhashay sibtuhu oo loo yaqaano abulqaasim almaki abulqaasim almaki waa ninkii ugu dambeeyey ee silafi wax ka wariya awowgiibuu wax ka wariyey hooyadii dhalay isna wuxuu dhintay lix boqol iyo konton kii horena misuu dhintay an boqol imsaa udhexeeye boqol iyo konton sanaa labadaa arday udhexeeye shiikhna way ka wada qaatay saasaa loo danaynaya shiikhu wuxuu hi wain rawa haddii uu ka wariyo raawigi can inayni laba muttafiqay alsmi wuxuu ka wariyey can inayni laba labadaasi muttafiqay alismi labadooda magac baa iswaafaqsan waxaa la mida ah labada magac kuniyadooda iswaafaqsan kuniyadooda ayaa iswaafaqsan ama waxaa iswaafaqsan nisbadooda lamana kala soocayo laba la kala soocayana maaha shiikhu wuxuu hi walam yatamayaza lama kala soocin fabiikhtisaasihi ku gaar noqoshadiisa biaxadihimaa labada midkood yatabayanu waxaa caddaanaya almuhmalu kii waxa weeye la ihmaaliyey odhan mayno waa la qariye lo odhan mayno mubham buu inaga gelay oo maa fiihi raawin lam yusam mubham buu ah yani kani waa muhmal yanii waalidkii lama sheegin ama wuxuu ku soocmaye lama sheegin laakiin magiciisaa la sheegay ama kuniyadiisii baa la sheegay ama nisbadiisii ayaa la sheegay laakiin mid kalaa ku waafaqay mid kale ayaa ku waafaqay waxay ku kala soocan yihiinna lama sheegin cilmigaa waxaa la yidhaahdaa cilmu lmuhmal baa la yidhahda wax weyn baana ku dhisan welibana kutubta marka lala macaamilay marka muhmal waxaa la yidhaahdaa man lam yatamayaz can gayrihi ida dukira bismihi aw nasabihi aw kunyatihi aw laqabihi ninkii waxbaa lagu sheegay lagu yaqaano laakiin wixii cid baa ku waafaqay oo la wadaaga sidee baynu ku kala soocaynaa cilmulmuhmal baa ku kala soocayay tusaale ahaan waxaa caana kutubta xadiidka waxaa kuugu imanaya xadaanaa xamaad xamaadna waa laba xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibni salama labaduba waa laba ninoo iqaa mid waxaa la yidhahdaa xamaad ibnu zayd ibnu dirham midna waxaa la yidhahdaa xamaad ibnu zayd ibnu salama ibnu dinaar baa la yidhahda marka xagga xifdiga waxaa horeeya zayd baa horeeya oo hadday iskhilaaaan xamaad ibnu zayd baa xoog badan mutkina ibnu salama markuu culimmada isu geeya waa lagu daciifiya idaa jamaca shuyuukahu marka waxay yidhaahdeen xamaad bnu zayd axfadu wa atqanu min xamaad ibni salama wa fadlu xamaad ibni salama calى xamaad bni zayd ka fadli adinaar calى dirham xamaad bnu zayd awowgii dirham baa l waa silfar waa fidadii wey xamaad ibni salmana awowgii waa dinaar marka waxay u kala fadli badan yihiin sida dahabka iyo fidada u kala fadli badan yihiin yani xamaad ibnu salmatu bnu dinaar xagga caqiidada iyo ahlulbidaca in la radiyo iyo imaamnimada kale ayuu kaga weyn kana xagga xadiidka xafdigiisu kaga xoog baday waana isku abao isku wey dad baa wax ka wada wariya dadkaa wax ka warinaya waxay odhanayaan xadaanaa xamaad maxamaad bnu salama mise waa bnu zayd waa in la kala soocaa marka qawaacid bay culimmadu ku siinayaan kutubta ka qortay waxay odhanayaan maalan hadduu ka wariyo ninka la yidhaahdo muxamed bnu lfadl saduusi caarimna lagu naanayso hadduu yidhaahdo xadaanaa caarim qaala xadaanaa xamaad hadduu yidhaahdo wuxuu noqonayaa xamaad ibnu zayd ayuu noqonaya haddii uu ka wariyo ninka la yidhaahdo sulaymaan ibnu xarb xadaanaa sulaymaan ibnu xarb qaala xadaanaa xamaad wuxuu noqonayaa xamaad ibnu zayd ardaydii baa lagu kala soocay muusa ibnu ismaaciil atabudaki xajaaj ibnu minhaan cafaan ibnu muslim kuwaasina hadday yidhaahdaan xamaad wuxuu noqonayaa xamaad ibni salama ayuu noqonaya waxyaabaha lagu kala sooco ardayda fa biaxadihima yatamayazu lmuhmal ardaydaad ku kala ogaanaysa xilliyada qaar waxaa lagu kala ogaanayaa ninkaa muhmalkaa ah, shiikhu ka warinay shiikha uu ka warinay tusaale ahaan waxaa la leeyahay bukhaari markuu yidhaahdo xadaanaa muxamed haddii muxamedkaa cidda ka dambaysa ay noqdaan ciraaqiyiin waa biikandi hadday noqon waayaanna waa muxamed ibnu yaxya duhli ayuu noqonay waxyaabaa lagu kala sooco ninkaa muhmalka ah shiikhiisana waa la eegaya waxyaabaha lagu kala sooca waxaa ka mida siiqada uu isticmaalay imaamu lbukhaari wuxuu idhahdaa xadaanaa isxaaq mar wuxuu noqdaa isxaaq bnu mansuur marna wuxuu noqdaa isxaaq bnu raahuya waxaan waxaa u sheegayaa culimmadani siday wax u daqiijiyeen ay u dhaadhaceen baan idiin tusaalaynaya laakiin khasab maaha de waxa wada la xifdinaya maa bukhaarina de waynu la macaamilaynaa sanadkii marka waxaa la doonayaa mar walba inaadan baadhin talo maxmuu isxaaqani noqdo markaad sidaa u eegto waa inaad tidhaahdaa isxaaqani waa hebel waxyaabaha lagu kala soocayo isxaaqu bnu raahuya iyo isxaaqu bnu mansuur oo labaduba shiikha bukhaariya isaguna uu isxaaqun iska odhanay waxaa ka a isxaaqa laftiisu markuu shiikhiisa ka warinayo kii hore wuxuu ahaa shiikhaa la eegaya soomaa shiikha ma wuxuu idhi akhbaranaa mise xadaana haddii uu idhaahdo bukhaari xadaanaa isxaaq qaala akhbaranaa fulaan waa isxaaqu bnu raahuuya waayo isxaaqu bnu raahuuya culimmadiisa markuu sheegayo xadaanaa ma isticmaala akhbaranaa buu isticmaalaa soolama socotaan isxaaqu bnu mansuurna akhbaranaa ma isticmaale muxuu isticmaalaa xadaanaa buu isticmaala marka markuu isxaaq kugu soo baxo waxaad u gudbaysaa muxuu isticmaala akhbaranaa hadduu noqdo waa ibnu raahuuya isxaaq xadaanaa hadday noqotona waa isxaaq ibnu mansuur waa sida haalibkaa baa laga hadlaya culimaa kutub ka qoray oo shiikha la yidhaahdo alkhaiibu albaqdaadi wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahda almukmal fi tamyiizi lmuhmal almukmal fii tamyiizi lmuhmal laakiin waa mafquudo lama helin abu cali aljayaani wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha taqyiid lmuhmal muhmalkii dabar in loo sameeyo wa tamyiiz lmushkil mushkilka in la kala caddeeyo laakiin isagu wuxuu gaar ku yahay saxiix bukhaari ragga bukhaariga muhmalka ah xamaad waa kuma isxaaq waa kuma muxamed waa kuma iyo kuwa la midkaa kitaabkaasaa loogu noqonaya taqyiid اlmuhmal wa tamyiiz almushkil wa tamyiiz almushkil wadaad la yidhaahdo doctor moxamed ibn turki aturki doctor fi اlxadiid fi jaamicat اlimaam iyo malik sacuud baan filaya inu ku dambeeyey isaguna wuxuu leeyahy kitaab la yidhaahdo waxa weeye wasaa'ilu tamyiiz اlmuhmali muhmalka maxaa lagu kala soocaa wasaaisha loo maro maxay tahay ayuu kitaab ka qoray halkaa inoogu joogo wallahu aclam wsal اllah wslm calى nabiyina muxamed waalihi wصaxbihi wslm